niyaabat alifi alifta naa'ib noqoshadeeda can damata ay ka naayb noqoto qaala wuxu uhi muxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni اlaajruumi wa ama alalifu alifta fatakunu aliftu calaamatan calaamoay noqotaa lirafci godkay calaamad u noqotaa fii taniyati alasmaa fii muhana alasmaa'i asmaada mideeda la labeeyey dhexdeeday calaamad ugu noqotaa khaasatan akhusu waan gaar yeelayaa khaasatan gaaryeelid waama alifu alifta fatakuunu aliftu calaamatan calaamay noqotaa lirafci kelimadda la godideeday calaamad u noqotaa kelimaddaanu inay rafcisan tahay aliftu calaamay u noqotaa fii taniyati اlasmaai fii muhana alasmaai asmaada mideeda la lebeeyey asmaada muhanaha laga dhigay taasay calaamad ugu noqotaa asmaada oo muhanaha ah oo laba ah asmaadaas iyo wamaa ulxiqa bihi waa in lagu daraa iyo wixii muhane la haleeshiyey xaashiyada inuu kuu dhigaayaba dhici karta wamaa ulxiqa bihi ka fiiri xaashiyaduna kudhiga soomaa iyo wamaa ulxiqa bihi wixii la haleeshiiyey muhane iyo mulxaqaadiisa labadaas waxaa lagu rafciyaa alif alif muhane iyo mulxaqaadiisa waxaa lagu rafciyaa oo inuu rafcisan yahay lagu gartaa waa alif alifa lagu gartaa waa muhanaha iyo mulxaqaadiisa taniya waa min iطlaaqi اlmasder wa iraadati ismi اlmafcuul min iطlaaqi اlmasder masder oo taniyaha la iطlaaqay wa iraadati ismi اlmafcuul ism mafcuula loola jeeda oo ah muhane kii la labeeyo labada laga dhigay wa aquulu waxaan leeyahay uu yidhi maxamed muxyudiin cabdulxamiid waa takuunu alifu aliftu calaamatan calaamay noqotaa calaa rafci lkelimati kelimadda la gududeeda kelimaddan inay rafcisan tahay calaamad lagu gartay aliftu noqotaa aliftu waxay noqotaa calaamad lagu garto kelimaddu inay rafcisan tahay calaamad lagu garto fii mowdicin waaxidin hal meelayna ku noqotaa hal meelay calaamad ugu noqotaa rafcada aliftu hal meel wa huwa halkaas meela alismu lmuhanaa waa isimkii laba laga dhigay isimka labada tusaya labo naxwu xadara sadiiqaani labadii saaxiibaa yimaadeen laba sadiiq waa laba saaxiib xadara waa yimaadeen asadiiqaani labadii saaxiib hadda asadiiqaani waa rafcisan tahay calaamada aan ku garayna inay rafcisan tahay waa aliftaas sadiiqaani aliftaas marba haddaan ku aragna waa rafcisantaan leenahay meel alla meeshaan ku aragno musame alif ku jira waxaan leenaha waa rafcisany waa rafcisany khalaas xadaraa way yimaadeen asadiqaani labadii saaxiib xadara ficlu maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab xadara waa ficil maadi waa caamilka rafciyey asadiqaani asadiqaani waa faacilu xadara waa faacilkii xadara wey marfuucu wa calaamatu rafci alalifu inuu rafcisan yahy alifka calaamada وcalaamaةu rafci alأlif niyaabatan can اdama damay naaib ka tahay niyaabatan can dama لأnnahu muana waa muana saasaa loogu rafciye alif maa naaba fii xarfnan xaraka wanuunu ciwadun can اtanwiini fi اsmi اlmufradi fasadiqaani muanan weeye fasadiqaani lafdigaas ah asadiqaani ah muanan waa muane wa huwa lafdigaas marfuuqun waa la goday li'annahu maxaa loo godo caamilka gale muxuu yahay maxaa loo goday لأnnahu lafdigaanu faacilun waa faacil faacilna waa la godaa wa calaamatu rafci godkiisa calaamadda lagu garanaa alalifu waa alifta niyaabatan naa'ibatan xaalay aliftaasu naa'ib ka tahay can idamati damada waa nuunu nuunta ku jirtaana ciwaadun waxay bedel ka tahay cani tanwiini tanwiintii oo sadiiqun oo mufrada ku jiri jirtay tanwiintii ay bedel ka tahay fii qowlika qowlkaaga xaalay tanwiintu ku sugneed sadiiqun aad tidhaahdo mufradkii wa huwa sadiiqna alismu mufrad waa isimkii mufradka ahaa oo halka shay tusaayey sadiiqun hal saaxiib sadiiqaani laba saaxiib marka nuunta sadiiqaani ku jirtaa waxay bedel ka tahay tanwiintii ku jirtay mufradka sadiiqun waa kaas tanwiintaas wa huwa sadiiqun alismu lmufrad waa isimka mufradka muanihii tacriifkiisa lagu sheega tacriifkiisa muana tacriifkiisa ayaa lagu sheega walmuanaa muanaa huwa muanuhu kullu smin waa isim dhammaantiis isimkaasoo dalla tusay cala nayni laba lab ah aw inatayn ama laba dhadig ah wuxuu tusaa laba lab ah ama laba dhadig ah laba raga laba dumara sidaasoo kale u kala tusaa wa huwa huwa muhanuu kullu smin isim dhammaantiis weeye isimkaasoo dalla tusay cala nayni laba lab ah aw inatayni laba dhadig ah biziyaadatin ziyaaduu ku tusaa ziyaadadoo fii aakhiri ku jirta siyaad aakhirka mfradkiiya siyaad aakhirka laga gelina siyaadadaas sababteedu laba ku tusa ee asalka hal miduu tusay siyaadadaasoo aqnad kaa deeqday aqnad waxay kaa deeqday haadihi siyaadatu siyaadadaas can ilcaadif walmacduufi caadif iyo macduuf xarfu cadaf iyo macduuf oo maalan fiiri meeshaad ka dhihi laheed xadara sadiiqun wa sadiiqun xadara ah, sadiiqun markaad tidhaahdo ood mufridkaa faacil ka dhigto waxaad u baahan tahay xarfu cadaf oo wow ah iyo macduuf wa sadiiqun wowdu waa caadifkii sadiiqan waa macduufkii la cadfaayo maxaa marka caadifka macduufkaas yaa kaa deeqay ziyaadada waxaad tidhi xadara sadiiqaani labadii saaxiib waa yimaad uma baahnid marka caadifkii macduuf xadara ah, sadiiqaani laakiin haddaan siyaadada la helin maxaad dhihi lahad laba saaxiibaad timi markaad dhahaydo xadara sadiiqun wa sadiiqun ah, xarfu caraf iyo waxaad keeni lahayd sadiiq kale oo macduuf ah aqnad waxay kaa deeqday haadihi ziyaadatu can ilcaaifi caaifiya walmacduufi labadaba ayadaa kaa deeqday sidaas marka waxaa la yidhaahdaa tacriifkii muanaha hadhaw haddii lagu sheego tacriifka ama xadka muanaha sheeg waxaa lahada huwa kulu smin dalla cala nayn aw inatayn biziyaadati fi akhirih aqnad haadihi ziyaadatu can alcaaif walmacduufi xukunkii ma uusan sheegin xukunka muanaha waa maxe rafcuhu bilwaawi wa nasbu wajaru bilyaai ah, xukunka muanaha sheegaa dhow lagu leeyay maxaa dhahe rafcuhu bilwaawi wa nasbuhu wajaruhu bilyaai xukunka muana waxaa lagu yaqaanaa rafcuhu bilalifi rafcuhu bilalifi wa nasbuhu wajaruhu bilyaai ah, adhow muanaha xukunkiisa sheegaa lagu leeyay maxaa dhahe rafcuhu bilalifi wa nasbu wajaruhu bilyaai muanaa xugunkiisu waa nuucaas hadha waa lagaa rabaa naxwu aqbala waa soo qaabileen alcumaraani labadii cumar aqbala waa soo qaabileen alcumaraani labadii cumar waa soo qaabileen aqbala ficlmaadin mabniin cala fatxi laa maxal lah min alcraab alcumaraani faacil aqbala marfuuc wa calaamatu rafci alalifu niyaabatan can dama liannahu muhanan ma nada fii xarf min xaraka wa nuunu ciwadun can itawini fi ismi lmufrad walhindaani labadii hindina waa soo qaabileen hadda cumaraani waxay tuseen laba mudaker hindaanina laba mucanaf ah والهندان الواو حرف عطف الهندان معطوف على على العمران والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الالف نيابة عن الضمة لأنه مثنى منى في حرف من حركة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد فعمران فالعمران لفظ ولفظ يكون العمران falcumaraani laafduun waa lafdi lafdigaasoo dalla tusay cala inayn laba la ah. laba raghu tusa waa lafdi ku tusaya laba mudakara waa labu ku tusaya so uma jeedid labadaasoo ismu kulli waaxidin mid kasta magciisa oo minuma labadood ka mida cumar la yidhaha wuxuu tusa cumaraan wuxuu tusaa laba mudakar ah oo mid walba magciisa cumar la yidhaha Ah, laba mid cumar la halkaan joogo iyo mid kale cumar la halkaan joogo labadaasoo laysku darayo kutusa cumaraan bisababi wujuudi ziyaadatin ziyaadada helidda la helay sababteeduna ku tusaa fii aakiri aakhirkiisa laga helay wuxuuna laba cumar kuu tusay ziyaadada aakirka laga helay oo alifteed nunta siyaadadaas wahiya siyaadadu alalifu waa nun weeye wahiya siyaadadaasu tuqni ayadaa kaa deeqaydoo kaaga filan canilityaani in lala yimaado biwaawilcadfi waawulcadaf iyo wa takriiri lismi isimkoo la soo celceliyo in waawulcadaf inta lala yimaado isimka haddana la soo celiyo oo la yidhaha aqbala cumaru wa cumaru waxaa kaaga filnaatay siyaadadaas siyaadadaasaa kaa deeqday bixayu meel taquulu aada leedahay haddaan siyaadada lahayn maxaad leedahay xadara cumaru wa cumaru taasaa leeda xadara cumaru cumaraa yimid wa cumaru cumar kalena waa yimid aad leeda marka markaasaad icraabtuna dheeraane ala xadara ficlu maadi mabnin cala fatxi laa maxala la min alcraab cumaru faacilu xadara marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhiri wa cumaru alwaaw xarfu caطfin cumaru macduufun calaa cumaru wاlmacduufu cala marfuuc marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi intaas dhibaha la mari la maxaa la yidhi marka waa la soo gaabiyey cumaraani xadara cumaraani wakadaalika sidaasoo kale waxa alhindaani waa sidaasoo kale fa huwa hindaanku lafdun waa lafdi daalun kutusna cala natayn laba dumar ah laba dhadig uu kutusa laba oo mucanaf ah uu kutusa labadaasoo kullu waaxidatin mid kastoo minhumaa labadooda ka mida ah ismua magaceeda hundunuya laba gabdhood oo mid walba magaceeda hindo laydhaha ay hindaani kutusaa hindaaniya keligiis kutusaa laba dumar ah oo mid walba layidha magaceeda hindu saasuu ku tusa sababtu u tusaa waa maxay wa sababu dalaalati lafdigaa sababka uu u tusaa calaa daalika labada ziyaadatu alif wa nuuni waa alifta iyo nuunta siyaadadooda filmihaali mihaalka xaalay ku jiraan wa wujuudu lalifi wa nuuni alifta iyo nuunta helidda la helay yuqniika wuxuu kaa deeqa can ilityaan in lala yimaado biwaawi lcadfi iyo wa takriiri ismi isimkoo la celceliyo in wow lala yimaado xarf cadafa iyo isimka in laba goor la soo celiyo waxaa kaa deeqoo kaaga filnaaday alifta iyo nuunta bixayu meel taquulu aad leedahay xadarad way timid hindun iyo wahindun haddaan ah. aliftaas ila helin iyo nuuntaas waxaad dhihi laheed xadarad way timid hindun iyo wahindun ah. hindo iyo hindo kale aad dhihi laheed soo ma jeed maxaa daarat ficilkana taa lagu daraayo ilaa faacilka muanae markaasaa dhihi laha xadara ficilmaadi mabniin cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab wa taa calaamatu tamiis mabniin cala sukuuni laa maxala lahu min alcraab hindun faacilu xadaraat marfuuc wa calaamatu rafci dhamatun daahiratun fi akhiri wa hindun alwaaw xarfu cadfin hindun macduufun calaa hind walmacduufu cala marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci dhamatun daahiratun fi akhiri tamriinaad waxaana dhan inaad ka soo shaqaydaa lagaa rabaa rudda u celiyu ku yidhi kulla jamcin jamac kasta jamacoo min aljumuuci jamacyaalka ka mida jamcayaalka alaatiyati imaan doona ilaa mufradin mufradkiisa u celi jamac kastaoo meeshaan ku yaalla intayd ka jar ka bedashado jamacnimada mufrad inaad ka dhigtaa laga raba ood mufradkii ku celido uma fanni taniye almufradaati kadibna mufradyaadka taniyeyne mufrad walba taniyaad ka dhige uma dacdi kulla muanan muana kastaba fii kalaami mufridi kadib musano kasta waxaad dhexda ka dhigtaa hadal mufiid ah mubtade iyo qabar ama ficil iyo faacil ama ficil maa faacil bixayu meel yakuunu uu noqonaa musanahaasu marfuucan kulla goday kulla isagoo godan keenay wahaa baraaru hiya jamacyaalkii lagu sheegaayo dii waa midaan aljumuuc ee jamacyaalka jimaalun awr hal rabti waa jamalu soo ma alla anaa mufrad ku celiy aniga lama ogola inaan u idinkaan waa inaad u aniga waa lafdigaanan sheegaa macnihiis jimaalun waa awr awr waa la yaqaan soo maaha ah, geela midka labka waa ah. afyaalun maroodiyaal ah, maroodiyaal suyuufun seefo sahaariijun dararbiga sahaariij waa jamcu sihriij sihriijka waxaa la idhahdaa alxawd alkabiiru min almac waa darka weyn oo biyaha aa la idhahdaa sihriij sahaariij a duwiyun waa weelka qada lagu shubto oo jamcan weelal badan waa ah, weelal badan wey duwiyun ah, weelal badan mufradka horan usoo marna kitaabkaanaan ba kusoo marnayba mufradkii duwiyun mufradkeedii kitaabkaanaan kusoo akriyey soo ma jeedid nujuumun xidigo xadaa'iqun xadaa'iqun beero geedale basaatiinun maxay ku kala duwan yihiin xadaa'iq iyo basaatiin waa kala duwan yihiin labadoodu xadiiqada waa beerta geedaha midhahale ay ka buuxaan geed mirooda ku yaalla bustaantana geed mirood waa ku yaala laakiin dhul bannaana ku dhex yaalla oo zarci lagu beeran karo intaasoo kala duwan labadaba geed mirood waa ku yaala laakiin midna zarciyay usuu badnaa midna zarci lama arka dhammaan geed miroodaa ku wada yaalla marka bustaan iyo sidaasay xadiiqo u kala yihin qaraadiis waa jamcu qirdaas qirdaas waxaa la ihahdaa warqado kooxoo isku dhegan toban warqado eh, shan toban warqado camal aa la ihahdaa qirdaas qaraadiis makhaabis makhaabis waa meelaha muufaha lagu dubo amase rootiga waxaa tira fornooyin axdiyatu maxaabir haddii la ihahdo waa weelasha qadda makhaabis aan ii qoran anige maxaabir waa weelka waay lamidta waxaway la midtahay duwiyun ay la midtahay oo isku mid yihiin waa weelasha lagu shubto qadda wax lagu qoro makaabisna waa foornooyinka axdiyatun kabo ahdiyatun kabo qumusun qamiisyaal adibaaun dhaqaatiir duruqun wadooyin shurafaau kuwa sharaf leh maqaacidun meelo la fadhiisto culamaau dad aqoon leh oo cilmi leh juduraanun derbiyaal ama gidaaro shabaabih waa daaqadaha guriga ama darishadaha alabwaabun albaabo nawaafidun daaqadihii weeye shabaabigtay la mid yihiin anisatun anisatun gabdha wan wanaagsan alfataatu dayibaa la idhaha aniisada rukacun dad badanoo rukuucsan umuurun arrimo bilaadun magaalooyin aqdaarun gobollo tufaaxaatun midho badanoo tufaaxa bacdi kula waaxidin mid kastoo min almuanayaati muanayaalka ka mid a ah. muanayaalka alaatiyati imaan doona fii kalaamin mufiidin hadal mufiida geli alcaalimaani labadii caalim alwaaliyaani labadii guddoomiye alakhawaani labadii walaalaha ah almujtahidaani labadii dadaalaayeen alhaadiyaani labadii hanuuninayeen asadiqaani labadii saaxiib alxadiiqataani labadii aseendo alfataataani labadii gabdhoodoo yaryara alkitaabaani labadii kitaab asharifaani labadii sharafta lahaayeen alqutaani aljidaaraani labadii gidaar ama labadii derbi adabibaani labadii dhaktar alaamiraani labadii dadka faraayeen wax alfarisaani labadii gaandhari ama labadii farda ku dagaalka tiqiin almaqcadaani labadii makaanu fariisi alcadraawaani labadii gabdhoodoo bikaaraha ahaayeen alsayfaani labadii seefood almaajidaani labadii sharafta lahaayeen alkhitaabaani labadii hadal alabawaani labadii waalid albaladaani labadii magaalo albustaanaani labadii aseendo adariiqaani labadii wado waxaa tira raakicaani laba rukuucsan dawaataani ah, meeshaas laga rabaa dawaataani jamceedii waa midaad soo martay duwiyun waa adigii soo maray jamci mufradkiina waa soo martay haddana muaniyad marayda dawaataani laba weel oo qada lagu shubsado qada lagu shubo baabaani laba albaab tufaaxatan laba miro tufaaxa najmaani laba xidig ka soo shaqe waxaasoo dhan kadibna sii dhammaystir niyaabatu nuuni nuunta naa'ib noqoshadeeda cani damati damada ay ka naa'ib noqoto calaamadihii rafcada waxay ahaayeen afar damada ugu horreyda afar meelood ay calaamad ugu aheyd rafcada wowduna labay ugu aheyd alifkuna hal meel ugu ahayo haddaan ka soo baxno waa musanne iyo mulxaqiisa kii ugu dambeeyey calaamadtu rafcaan soo gaarnay waa hubuutu nuun niyaabatu nuunin nuunta naaib noqoshadeeda can idamati dama ay ka naaib noqoto haadaa maxaluhaa qaala wuxuu hi maxamed ibnu maxamed ibnu daauud asinhaaji almacruuf bibni اlaajrumi wa ama nuunu nuunta fatakuunu nuuntu calaamatan calaamay noqotaa lirafci kelimadan inay godan tahay calaamad u noqotaa filficli ficilkii calaamad ugu noqotaa ficilka almudaarici mudaarica ah idaa tasala marka uu la xidhiidsado bihi ficilka mudaarica damiiru taniyatin laba damiirkood damiiru taniyatin ay damiiru muana wey laba damiirkood aw damiiru jamci jamc damiirkiis aw damiirulmu'anafati tii la dhadigeeyey damiirkeedii mu'anafadii almuqhaadabati lala hadlaayey nuunta oo ah hubuutu nuun rafcada hal meelay calaamad ugu noqotaa waa maxay waa ficil mudaaric oo saddexdii damiir mid ka mida lala xidhiiriyey alifu taniya waaw ljamaaca yaau muanafat mukhaadaba ficil mudaaric oo saddexdaas mid ka mida lala xidhiiriyey marka la rafcina wax kale laguma rafciyo hubuutu nuuna lagu rafciya waxay leedahay yadribu la xidhiiri alifulinain yadribaani tadribaani yadribu waawiljamaaca la xidhiiri yadribuuna tadribuuna yaau muanafat mukhaadaba la xidhiiri tadribu tadribiina ficil kasta saddexdaas marka lala xidhiiri shanta suuraa ka imaana yaktubu alifulinayn la xidhiiri yaktubaani taktubaani waawljamaaca la xidhiiri yaktubuuna taktubuuna yaa muanatu muqaadaba la xidhiiri taktubiina aye yaqra'u la xidhiiri alifulinayn yaqra'aani taqra'aani waawljamaaca la xidhiiri yaqra'uuna taqra'uuna yaa muanatu muqaadaba la xidhiiri taqra'iina waxa weeyaan yanaamu yanaamu la xariiri alifrutnayn yanaamaani tanaamaani waw la xariiri yanaamuuna tanaamuuna ya la xariiri tanaamiina marka shantaas suuraa ka imaanaya macnaha alifta marka lala xariiriyo marna taa lagu bila marka lala xariiriyo alifta marna taa lagu bilaabaa marna ya haddii wow lala xariiriyana marna taa lagu bilaabaa marna ya haddii ya lala xariiriyo maxaa lagu bilaabaa ta oo kale marka nuuntu hal meelay calaamad ugu noqota rafcada waa ficil mudaaric oo lala xidhiiriyey saddexaas damiir mid ka mida alifulinayn waaljamaaca yaa almuanaf mukhadaba ficilkii saddexdaas mid ka mida lala xidhiiriyana magacuu iska leeyay maxaa la dhaha afcaal اlkhams ama amhilat اlkhams waa isku mid afcaal اlkhamsa ama amhilat اlkhams magaca amhiladaana fiican waa arki doonnaa insha allah amhilat اlkhamsa ama se afcaal اlkhamsa magacaasu iska leeyay hadhow marka waxaa lagu leeyahay afcaal اkhamsa maxaa lagu rafciyaa hubuutu nuun aad leeda fiiri afcaal khamsa maxaa lagu rafciyaa hubuutu nuun afcaal khamsa miaal haddii lagu yidhaah ficil iska soo qabsee damaa'irtii la xidhiiri aduu hal ficil iskaga soo dhig yafcalu yafcalu ku soo dhig yafcalaani tafcalaani yafcaluuna tafcaluuna tafcaliina yaclamu soo qaado yaclamu yaclamaani taclamaani yaclamuuna taclamuuna taclamiina yejlisu soo qaado yejlisaani tajlisaani yejlisuuna tajlisuuna tajlisiina khalaas adi yef adiga ficil mudaaric soo qabo markaad soo qabato la xidhiiri damaa'irtii saddexdaay alifda la xidhiirido marna ta ku bilow marna ya markaad wow la xidhiiridana marna ta ku bilow marna ya haddaad la xidhiiridana ta wax kale maya marka shan suuraa ka imaanay mar walba ficil walba shan suuraa ka imaanay fiiri marka asmaaulkhamsa taas asmaaulkhamsa markii lagu yidhi shan isimay ahaayeen maahan inaad isinkaad rabto kusoo dhegi karto shan isim oo gaaray ahaayeen abuuka akuuka xamuuki fuuka duu maali waa shanta meel kaloo loo dhiga ma lahayn tanu maahan shan ficil maahan tan waa ficil kastoo mudaarica oo damaa'irtan lala xariiriyey haddii la rabo toban kuna la gaarsiina soo ma jeedi maaha ficil gaar laakiin kuwaan asmaa gaaray ahaayeen shan isimoo gaaray ahaayeen asmaa khams afcaal khamsa laakiin saas maaha waa ficil kastoo mudaarica oo lala xiriiriyey saddexda damiir mid ka mida marka nuuntu meeqa meelood ay calaamad ugu noqotaa rafcada hal meel maxaa la yidhaha magaceeda afcaalu khamsa amase ficil kastoo mudaarica lala xiriiriyey alifulitnayn waaw ljamaaca yaa muanaf mukhadab qaala muxamed ibnu maxamed ibnu daawuud asinhaaji wuxuu yidhi waama nuunu nuuntii fatakunu nuuntu calaamatan calaamay noqotaa lirafci gode calaamad u noqota kelimadaanu inay godan tahay kelimaddu inay rafcisan tahay calaamad lagu garto weeye calaamad lagu garto weeye fi lficli mudaaricay calaamad ugu noqotaa waa goorma ida tasala waa markuu la xidhiirsado bii ficilka mudaarica damiiru taniyatin laba damiirkood aw damiiru jamcin jamc damiirkiis aw damiirulmu'anafati tii la dadigayo damiirkeedii muanafadii almukhaadabata lala hadlaayey maxamed muxidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay takuunu nuunu nuuntu calaamatan calaamaday u noqotaa calaa ana alkelimata kelimadda allatii kelimadda hiya nuuntu fiiha kelimadda ay ku dhex jirtaa marfuucatun mid la godo inay tahay kelimadda ay ku jirtaa inay rafcisan tahay hal meelay calaamad ugu noqotaa hal hal meel waqul waxaan leeyaa takuunu nuunu nuuntu calaamatan calaamad ayay u noqotaa calaa ana alkelimata kelimadda allatii kelimadda hiya nuuntu fiiha kelimadda ay ku dhex jirto marfuucatun mid la godo inay tahay fii mowdicin meelay calaamad ugu noqotaa mowdica waaxidin keligiisa wa huwa halka mowdic alficlu lmudaaric waa ficilka mudaarica ficilka almusnadu loo tiiriyey ilaa alifilihnayni aliftii labada raggaa tusaydi waa marka maalan yada lagu bilaabo kale laba ragga biswa taadu labadu waa noqotaa alif tusayda laba rag ah laba lab ah tusayda aw isnatayni ama laba dhadigay tusee awil ilmusnadu waa ficilkii loo tiiriyey ilaa waawi jamaacati dukuur kuwa labkaa jamaacada labka ah wowdoodii aw ilmusnadu ama waa ficilkii loo tiiriyey ilaa yaai lmucanafati tii la dhadigay ya-deedii mucanafadii almukhaadabati lala hadlayo marka waxaan ogaanay halka meel oo hubuutu nuun calaamad rafcada ugu noqdo waa ficil mudaarica oo loo tiriyey alif tusayda laba mu'anafa ama laba mudakara tusayda ama ficil loo tiriyey wow tusayda jamaaca mudakara ama se waa ficil loo tiriyey ya tusayda hal haweenayo lala hadlaa hal qofoo dumar oo lala hadlaa ficilkaas ayaa markii la rafcina waxaa lagu rafciyaa hubuutu marka la rafcina wax kale laguma rafciyo hubutumaha lagu rafciyo wa ama almusnadu soo qaada marka mid midba maraan la soo qaadaa kii loo tiriyey alif oo faacil u noqday mar walba waa loo tiriye lagu leeyahayna waa faacil ama waa naab faacil ah. aliftaasaa faacil ama naab faacil ah, wowdaasaa faacil ama naayo faacil ya-daasaa faacil ama naayo faacil ah. saddexdoodaana ficilka u noqonayaan marfuucii la godi lahaa ilaa ficilku hadduu musame yahayna muxuu qaataa faacil hadduu majhuul yahayna muxuu qaataa naayb faacil ah. marka saddexdan damiir waa ficilka marfuuciisi ah. ficilka marfuuci u qaadaay waa ficilka faacilkii samaynaya ama waa naayb faacilkii hadduu ficilku majhuuliya marka toddoba miaala ka soo bixi fiiriya xagga macnaha markaa fiiriya miaalku shantan kama bixi karo shantaas muuqaal kaliyuu yeelan kara muuqaal kale looma yeeli karo laakiin xagga macnaha toddoba macnuu yeelan maxaa yeele alifta keligeed a ah, waxaa ka soo baxa afar macno alifta keligeed afar macnaa ka soo baxa wowdana laba macnaa ka soo baxa isku dar lix soo maahan ya-dana hal macnaa ka soo baxa toddobadaas macnaa ka soo baxa markii la macnay tago fiiriya ood siday uga soo baxeen waxay tahay fiiriya laba ninood laba ninoo kaa soo hor jeeda ficilka markaad u jiraydo antuma labadiinaanin tadribaana waa garaacayda fiiri laba raga oo maqanna azaydaani labadii zayd yadribaani waa garaacaya aliftii hadda meeqa macnaan haynaa labo dumarkii laba dumaroo kaa soo hor jeeda antumaa labadiinnan gabdhood tadribaani waa garaacayda alhindaani labadii hindo maqnaayeen tadribaani waad way garaacayaan tadribaani meeqa macnaa ka soo baxday aliftii afar wowda laba bishaa ka soo baxeen antum raggiinaan badan tadribuuna waa garaacaydaan azayduuna saydyaalkii maqnaayeen yadribuuna waa garaacaya meeqaa ka soo baxay wowdii udar lix ya-da hal macnaa ka soo baxa anti adiga gabadhaadan tadribiina waad garaacay bis macno kale maa weligaa ficil kastaba intaasaad ka dhigan abu hmm. intaasa ka dhigana toddoba macnaad ka soo saare laakiin iitaalku waa shan ah. shan muuqaal xagga muuqaalka waa shan sababtoo ah laba nin oo kaa soo hor jeeda tadribaani wey laba dumarana tadribaani oo joogaan laba dumaroo maqanna tadribaani wey saddexdaasa hal muuqaal saddexdaas isku muuqaala yeelanaya antumaa labadiinaan nin tadribaani antumaa labadiinaan galbood tadribaani alhindaani labadii hindoo maqnaayeen tadribaani saddexdaasaa isku muuqale saasaa ka dhigayda han muuqaalka xaggiisa shan wamalmusnadu ficilkii loo tiiriyey ilaa alifilitnayni laba oo mudakar alif tusaa fa naxwu asadiiqaani labadii saaxiib oo maqnaayeen yusaafiraani qadan berriyay safrayaan asadiiqaani labadii saaxiib yusaafiraani qadan berriyay safrayaan asabiqaani mubtadaun marfuucun bilibtidaa wa calaamatu rafci alalifu niyaabatan can idama liannahu muhanan manaba fii xarfin can xaraka wanuunu ciwadun can tanwiini fi lismi lmufradi yusaafiraani ficlu mudaaric marfuucun litajarudihi min annaasib waljaasim wa calaamatu rafci hubuutu nuuni وcalaamaةu rafci hubuuط nuuni niyaabatan can الdama لأnnahu min alafcaal الhamسة ma naba fiihi xarفan can xaraka waxaa leedahay wlalifu damiiru mutasilu mabniyun calaa sukuni fii maxali rafcin faacil waa faacilkii ficilka hadan darfu zamani mansuubun calaa darfiyati zamaniya wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratu fii akhiri wa darfu mutacaliqun biyusaafiraan jumlada yusaafiraani waa ficliga faacil soo maaha yusaafirudu waa ficilkii faacilkiina waa alifta jumladaas waljumlatu min alficli wاlfaacili fii maxali rafcin khabaru mubtada'i ilaa mubtada la sheegay khabar waraa soo maaha raabidka waraabidu baynahumaa faacil yusaafiraan faacilkii raabida marka jumlooyinka toddobada oo maxalka icraabka kule yaa ka mida jumladii khabar noqoto maxalkeedu waa maxay fii maxali rafci maxalkeedu waa rafcisanta waa rafcisanta antumaa labadiinaan tusaafiraane waa safraydaan qadan berri an damiiru rafcin munfasil mubtadon mabniir calaa sukuuni fii maxali rafcin wata xarfu khiaab wlmiimu xarfu cimaad wlalifu xarfu daalun calى taniya tusaafiraani ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min anaasib اljaazimi wacalaamatu rafci hubuutu nuun maxaa loogu rafciye lannahu min alafcaal اhams maa naaba fii xarfan an xaraka waxaa leedahay walifu taniyat amase wlalifu damiiru mutasilu mabniyin calى sukuuni fii maxali rafcin faacil wljumlau min alficli wlfaacili waa tusaafiraan tusaafiruna waa ficilkii aliftun waa faacilka wljumlau min alficli wlfaacili fii maxali rafcin khabaru lmubtadayn waraabitu baynahumaa faacilu tusaafir hadan darfu zamaanin mansuubun calaa darfiyati zamaniya wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aqili wa darfu mutacaliqun bitusaafiru tusaafiriyaad ku tacalujin faqowlunaa hadalkayaga aan nidhi yusaafiraani wakadaa waxaa la mid ee tusaafiraani ficlu mudaaric labadooda mid kasta waa ficil mudaarica ah. marfuucun waana la goday litajarudihi ka dharbeelidda uu ka dharbeelay minanaasida caamil kordhiga iyo waljaazima caamil reeba wa calaamatu rafci la godidiisa calaamada tusaydoo lagu garanaa hubuutu nuuni waa nuunta sugnaanshadeeda tusaafiraani yusaafiraani mar haddaad nuuntaas ku aragto waa rafcisayn waa calaamad lagu garto ficilkaasu inuu rafcisayn waalifulinayn alifta labada tuseena faacilun waa faacil mabniin cala sukuuni fi maxali rafci waa kuu soo gaadi saas waa u exraaba kartaa waalifulinayn faacil mabniin cala sukuuni fi maxali rafci wargaaban wey waana saxiix waqad ra'ayta waad ogaatay uu ku yidhi waad ogaatay ra'aa oo cilmiga ka dhig waqad ra'ayta waad ogaatay an alficla ficilka ficilka almudaarica mudaarica ah ficilka almusnada loo tiriyo ilaa alifulinayn laba mudakar alif tusayda qad yakuunu inuu noqdaa laarkaa mabduu'an mid lagu bilowday bilyaa-iya lidalaalati si uu u tuso cala alkaybati maqnasho ah, ficilka alifta loo tiriye mudakerka laba mudakara tusayda ya in lagu bilowdaa la arkaa maxay tuseen ya-du laba maqan ah, cala alghayba haddee maqnaasho waxaa la idhaha qofka hadlaa iyo kalala hadlaa waxaan hayn duraba intuu waa qaa'id marka lagu leeyahay kan hadlaa mutakalimaa la kan lala hadlaana mukhaadab wixii ka soo harayna haa'ib ah, ee maqnaashada meesha ma joogo keliya maa ah, meeshu rab ha jiro labadaas waxaana ayaga dhana kale saddexaas loo qaybina mutakalim mukhaadab haa'ib kan hadla maxaa la yidhaahdaa mutakalim kan lala hadlaana kan laga hadla laga sheekaynaana haa'ib waa saddexaad mid hadla mid lala hadla mid laga hadla oo laga warbixina ah, waa saddexdaas marka qaa'ibka saas u fahan waqad ra'ayta waxaad ogaatay ana alficla ficilka almudaarica mudaarica ficilka almusnada loo tiriyey ilaa alifinaini laba oo mudakara alif tusayda qad yakuunu ficilkaas inuu noqdaa la arkaa mabduu'an mid lagu bilowday bilyaa-iya lidalaalati si ya-daas u tusto cala alkaybati maqnaasho kamaa fi lmithaali alawali mihaalka hore sida ku sugan asadiiqaani yusaafiraani hadan ya lagu bilowday yusaafiraani waqad yakuunu ficilkaas inuu noqdaa la arkaa mabduu'an mid lagu bilowday bitaaci lidalaalati si u tuso cala alkhitaabi in lala hadla lahadlid aa leeda cala alkhitaabi lahadlid kamaa fi lmiaali taani sida miaalka labeeya ku sugan miaalka labe u ahaa antumaa labadiin in la hadla tusaafiraane hadan bariyad safrayda halkaas waa aliftii oo mudakar tusayda aliftii oo mu'anaf tusaydana fiiri wa ama almusnadu ficilka loo tiriyey ilaa alifilitnayni laba dhadiga ama laba dumar ah alif tusayda fanaxwu alhindaani labadii hindoo maqnaayeen tusaafiraani hadan barriyay safrayaan alhindaani mar haddii isim daahira la isticmaalo isimka daahirkaa haa'ib uu ka dhigay kii hadlaayana maahan kala la hadlaayana maaha waa haa'ib isimka daahirka booska haa'ibkuu yaalla waxay leedahay alhindaani labadii hindo tusaafiraani hadan barriyay safrayaan icraab alhindani mubtadaun marfuucu bilibtidaai wa calaamatu rafci alalifu niyaabatan can idama maxaa dama alif loogu rafciyey liannahu muhanan ma naba fii xarfunan xaraka wa nuunu ciwadun can itamni fi lismi lmufradi tusaafiraani ficlun mudaaricun marfuucun litajarudihi min annaasib waljaasim wa calaamatu rafci maxaa lagu garanaa hubutu nuun calaamatu rafci hubutu nuun niyaabatan can idama liannahu min alafcaal khamsa ma naba fii xarfun can xaraka warifu taniyati faacil mabniyun calaa sukuni fii maxali rafcin iska soo gaabsada adan darfu zamaanin mansuubun calaa darfiyati zamaaniyatu calaamatu nasbin fatxatu daahiratu fi akri wa darfu mutacaliqu bitusaafiraan waljumlatu min alficli oo tusaafiru ah walfaacili oo alifta ah fii maxali rafcin khabarulmutade jumlo khabar dhacday icraabay maalka ku leeda iraabkeedu waa maxay rafku waa rafcisanta maxalkay ka rafcisanta waraabidu baynahumaa faacilu tusaafir taas waxayn laba dumaroo maqan waa naxw antumaa labadiinaan yaa hindaane labadii hindoo tusaafiraana waa safraydaan qadan beri antumaa labadiinaan yaa hindaani labadii hindo tusaafiraana waa safraydaan fiiri meeshaa damiiru rafcin munfasilu mubtadaun mabniin cala sukuni fii maxali rafcin wataw xarfu khiaab wlmiimu xarfu cimaad wlalifu xarfu daanu cala taniya yaa hindaani ya xarfu nida maanaaba adcu mabniin cala sukuni laa maxal lah min alraam hindaani munaada mufradun calamun mabniyun cala alfi fii maxali nasbi aliaad lagu binana maxaa yeelay maxaa lagu binay jiray mufradka calamka iyo nakirada maqsuudada wixii lagu rafci jiray hadday mucrab ahaa lahayeen muanaxaa lagu rafciyaa alif soo maaha hadda waa munaad oo muana ahay wixii lagu rafci jiray rubine hindaani munaada mufradun calamun mabniyun cala alfi fii maxali nasbin iska dhe ah, fii maxali nasbin jumlada jumlada jumladan waxaa la muctarida muctarida mubtade iyo khabaray kala dhex gasho muctarida macnaheedu waxa weeye jumlada dhacda laba shay oo islaasimka laba shay oo sida oo islaasimta wixii kala dhex sida ficil iyo faacil mubtade iyo qabar wixii kala dhex gala jimladaas magaceeda waxaa waxay ka midta toddobada jimlood maxalka xraabka ku lahayn jumlada muctaridada way ka midta toddobada jumlood maxalka xraabka ku lahayn waxayna gashaa laba shay oo sida ficil iyo faacil mubtade iyo qabar iyo waxyaalaha lamidkaas marka toddobada jumloy ku jirtaa taas waa maxay kuwaan maxalka iraabka ku ay ku jirtaa haye jumladan marka nidaa wa jumlatunidaa hadda mubtadaan soo sheegnay khabarkiina waa noo soo socdaa dhexdooday gashay soo ma jeedid wa jumlatu munaada laa maxal lah min alcraab liannahaa muctaridatun iska dheh ah, jumladaas wa jumlatu nidaa laa maxal lah min alcraab liannahaa muctaridatun bayna almubtada waalkhabar hadda mubtadiyan haynaa oo antuma ah, ah noo soo socda تصافران فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفعه ثبوت النون محا ثبوت النون لو رفعه لأنه من الأفعال الخمسة ما نرى فيه حرف عن حركة ألف ترم علينا وألف تثنية فاعل مبني على السكون في محل رفع غدا ظرف زمان منصوب على ظرفية زمانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخر وظرف متعلق بتصافر wاljumlaةu min alficli oo tusaafiru ah iyo wlfacili oo alifta ah fii maxali rafcin khabaru mubtaday raabidkiina waraabidu baynahumaa faacilu tusaafir waa aliftaas jumlada oo khabarka noqotaa toddobada jumlay ku jirtaa kuwa macalka xraabka ku le xraabteed wuxuu yahay fii maxali rafcin waayo maa sha allah sidaasaad leeda hadda fiiri laba muanaf aliftii tusayda ficilkii lagu bilowday tada oo alif faacil looga dhigay alif tusayda laba muanafa marna waxaa lagu bilowday ta marna waxaa lagu bilowday ta haddana laba goora ah ta lagu kala bilowday labadooda mid waxa weeya waxay tuseen laba muanaf oo qaa'iba alhindaani tusaafiraan antumaa tusaafiraan waxaad ku garanaya haa'ibka isimka daahirka mukhaaabkana maxaad ku garanaya antuma antuma damiirkaanaad ku garanaya marka alifta oo faacilka u ah laba mu'anaa mar walba taa lagu bilaabana marka laba macnaa ka soo baxay fiil laba mu'anaoo gaa'iba iyo laba mu'anaoo xaadirka oo mukhaadaboo lala hadla laba macnaa ka soo baxay wuxuu yidhi fatusaafiraani fi lmiaalayni labada miaal dhexdooda xaalay ahaatay ficlu mudaaric weeye marfuucun waa la goday bhubuutu nuuniya lagu goday walif aliftuna faacil wey mabniun cala sukuni fi maxal rafcin wa minhu mihaalka taclamu waxaad ka ogaaneen an alficla ficilka ficilka almudaarica mudaarica ficilka almusnada loo tiriye ilaa aliflinayn laa yakuunu ma noqdo marbaha ilaa aliflinatayn dhe laba mu'anas ah oo dhadig ah alifta loo tiriye laa yakuunu ficilka loo tiriyaan rabaa wa minhu miaalkaas miaalkaad ucelina minhuda wa minhu miaalkaas taclamu waxaad ka ogaaneen an alficla ficilka ficilka almudaarica mudaarica ah ficilka almusnada loo tiiriyey ilaa alifilinayn ilaa alifilitnatayn taadaasaan ka tegi ilaa alifilitnatayn alif tusayda laba mu'anaf ah ficilka loo tiiriyey laa yakuunu ficilkaasu ma noqdo mabduu'an ku lagu bilowdo ilaa bitaay ta maahan wax aan ta ahayn laguma bilowdo lidalaalati si uu u tuso calaa ta'niifi lfaacili faacilku inuu mu'anaf yahay taadaasa waxay tusee faacilku inuu muanaf yahay mucanaf inuu yahay sawaaun waxaa isku mid ah akaana ahaaye faacilku haa'iban mid maqan kal miaali awali sida miaalka hore am kaana noqon yahay xaadiran mid jooga mukhaadaban oo lala hadlaa kal miaali taani waa isku mid alifkaasu ha noqdo mid maqan mid tusa ama ha noqdo xaadir mukhaadab waa isku mid taa lagu wada bilaabana laba dumar oo maqan faacilku markuu yahay iyo labo xaadir ah oo mukhaadaboo lala hadla waa isku mid wa ama almusnadu ficilka loo tiriye ilaa waawiljamaaca fanaxwu alrijaalu ragga ragga almukhlisuuna daacadda hum ladiina waa dadka yaquumuuna u istaaga biwaajibin waajibkooda wa ama almusnadu ficilka loo tiriyey ilaa waawiljamaaca fanahu arijaalu ragga almukhlisuuna daacadda hum ladiina waa ragga yaquumuuna u istaaga biwaajibihim arijaalu mubtadaun marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhiri liannahu jamcu tagsiir almukhlisuuna sifatu rijaal wa sifatu marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idama liannahu jamcu lmudakari saalim maanaa fii xarfin xaraka wa nuunu ciwadun can itamwini fi lismi lmufradi hum damiiru faslin mabniin calaa sukuun la maxala min araab waa xaraf maanta waa damiiru fasl aladiina ism mawsuulin khabarulmubtaday mabniin cala alfatxi fii maxali rafcin aladiina ismu mawsuulin khabarulmubtada waa mubtada khabarkiisi waa mabni marka waa mubham soo maha ism mawsuulku waa mabni mabnina wixii saarana lagu bineeya marka fatxadan ku binaynayna aladiina ism mawsuulin khabarulmubtada mabniin cala alfatxi fii maxali rafcin في محل رفع والجمله جمله اسكدا اسكا في محل جر مضاف اليه ما نغارين naxwdaa mudaaf ah jumladan oo arijaalu iyo aladiina arijaalu waa mubtade aladiinana waa khabarkeedi mubtadiya khabarkaas waa mudaaf ilayh mudaaf ilayh soo lama jero jumle oo mudaaf ilayh dhacday ma soo marna soo marna waa mudaaf ilayh jumla dhacday waljumlatu min almubtadai wاlkhabari fi maxali jarin waxaad leedahay biidaafati naxwi ilayha yquumuuna ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasi wاljaasim wacalaamatu rafci hubutu nuun waa afcaal hams wa waawljamacati faacil mabniin cala sukuni fi maxali rafci waxaad leedaha wاljumlatu min alficli oo ah yaquumu iyo wlfaacili oo wowda ah laa maxala laha min alecraab lanna silatu mawsuul waa jumlo sila dhacday maxaa yeele aladiina mar haddaad aragto is mawsuul sila iyo caa'idu kaa raba is mawsuul marba haddaad isha saar wuxuu kaa rabaa كهربا صله يا عائد لا ولا سكارا وعترى أول جملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول والعائد إلى الموصول فاعل يقوم ووود آه ووود جملooyinka oo aan maxalka ixraabka ku lahayn toddobada ay waxaa ka mid ah jumladii sila dhacday jumla sila noq dhacday hadaad maqasho toddobada jumlada maxalka ixraabka ku lahayn ka mid xaggaa lagu tirina soo ma bwaajibaan baa xarfu jari mabniin cala kasri laa maala min aab waajibiisu majruur bilba calaamatu jari kasratu daahiratu fi akiri aljaar wlmajruuru mutacaliqu biyaquumuuna waajibi mudaaf wlhaa damiiru mutasil mabniin cala kasri fi maxali jari mudaaf ilay walmiim calaamatu jamci dukuur wanaxwu antum idinka yaa qawmi tolkeeyo taquumuuna waa u istaagaydaan biwaajibikum antum idinka yaa qawmi tolkaygiyo taquumuuna waa u istaagaydaan biwaajibiku waajibkiina an damiiru rafcin munfasilu mubtadon mabniin calaa sukuuni fii maxali rafcin wataw xarfu khiaab walmiimo calaamatu jamci dukuur yaa qowmi yaa xarfu nida maanaab adcu mabniin calaa sukuuni laa maxala min alaab qowmi munaada mudaafun mansuubun wa calaamatu nasbihi fadxatun muqadaratun calaa maa qabla yaa ilmutakallimi almaxduufati ijtizaa'an canhaa bilkasra manaca min duhura ishtiqaal maxali bxarakati munaasaba qawmi mudaaf wayaaulmutakalimi lmaxduufati wayaa mutakalimi lmaxduufati ijtizaa'an canha bilkasrati qawmi mudaaf wayaa-lmutakalimi lmaxduufati ijtizaa'an canha bilkasrati mudaaf ilayhi mabniin cala sukuuni fi maxali jar markaasaa waxaa lahadaa wajumlat nidaa laa maxala laha min alcraab liannaha muctaridatun waa jumlo muctarida waxay kala dhex gashay antum antaas oo mubtadaa iyo qabarkii oo soo socdo ah taquumuun ah, jumladaas taquumuun ah, mubtada iyo qabaray dhexda ka gashay wajumlatu nida laa maxala min alcraab liannaha muctaridatun iska dhig taquumuuna a ah, soo hartay maxalushaahidku waa halkaas afxaalqamsada kamsada taquumuuna ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min anaasib اljaasim wacalaamatu rafci hubuut nuun wawaalu jamacati faacil mabniin cala sukuni fi maxali rafcin wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii maxali rafcin khabaru mubtada wاraabitu baynahumaa faacilu yaquumuun faacilu yaquum wاljumlatu waa sheegnay jumladaas khabaray dhacday midda ka horaydana waa la mid wاljumlatu min almubtadai oo antum ah iyo wa khabarihi oo taquumuun ah fii maxali jarin biidaafati naxwi ilayha waa mudaaf ilayh jumladan mudaafilayh soo lama jero waa jumlo mudaafilayhi noqotay waa jumlo mudaafilayhi noqotay biwaajibi almaa xarfu jarin waajibi ismu majruuru bilbaayi wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi aqidi aljaaru walmajruuru mutacalliqaani bitaquum waajibi mudaaf alkaafu mudaafilay mabniin cala alfatxi fii maxali jarin walmiimu calaamatu jamci dukuur wuu ku yidhi fayaquumuuna wamilu waxaa la mida taquumuuna ficil mudaaric weeye marfuucu waa la goday wa calaamatu rafci hubuutnuur wa waawljamaacati faacil mabniin cala sukuuni fii maxali rafcin wa minhu miaalka u celi wa minhu miaalkaas taclamu waxaad ka ogaaneen can alficla ficilka ficilka almudaarica mudaarica ficilka almusnada loo tiiriyey ilal waawi qad yakuunu inuu noqdaa la arkaa mabdu'an ku lagu bilowda bilyaai lidalaalati si uu u tuso cala alghaybati maqnaasho laba kuwa maqan oo jamca kamaa fi miaal awali sida miaalka hore ku sugan arijaalu mkhlisuuna hum ladiina yaquumuuna waqad yakuunu inuu noqdaa la arkaa ficilkaas mabdu'an mid lagu bilowda bitaaci lidalaalati tusi daraaddeeda loogu bilaabana cala alkhitaabi dad lala hadlaya la tusa kamaa fi miaali aani sida ku sugan antum idinka aan idinla hadlaa yaa qowmi tolkayow taquumuna waa u istaagaydan biwaajibikum waa u istaagaydan biwaajibikum وأmا المسند فicilka loo tiriyey ilaa yaai muanafati mid dhadiga yadii tusayday muanafa almukhaadabati lala hadlaa fanaxwu anti adiga yaa hindu hindooy tacrifiina waad garane waajibi waajibaki waajibkaaga anti an damiiru rafcin munfasilu mubtado mabniyu calى sukuni fi maxali rafcin wataao xarfu daalu lilmukhaadabati yaa hinda yaa xarfu nidaa maanaab adco مبني على السكون لا محل الله من الإعراب هند مفرد هند منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب وجملة النداء لا محل لها من الإعراب لأنها معترضة بين المبتدا وخبره تعرفين فعل مضارع وافعل خمسة فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفعه ثبوت النور وياء المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا أنت يا مبتدا raabidkiina waraabidu baynahumaa faacilu tacriif waajiba mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbin fatxatu daahiratu fi akhiri ism mufrad waajiba mudaafalkaafu mudaafiley mabniun cala alfathi mabniyun cala alkasri fi maxali jari fatacrifiina ficlu mudaaric marfuuqun wa calaamatu rafcihi hubuutu nuun wayaa muanafati muqaadabati faacil mabniyun cala sukuni fi maxali rafcin walaa yakuunu ficlu ficilkii ma noqdo ficilka almusnadu loo tiiriyey ilaa haadihi lya iyadan ilaa mabdu'an mid lagu bilowda maahan bitaa ta wahiya taadaasuna daalatu waa mid tusayda calaa tamiisi lfaacili faacilku inuu mu'anaf yahay fatalakhasa laka waxaa kuu soo qulaasoobay marka meeshii khulaasaa ka soo baxday fatalakhasa waxaa kuu soo qulaasoobay ana almusnada ficilka loo tiiriyey ila alalifi alif yakuunu wuxuu noqonaa mabduu'an ku lagu bilowday bitaa'i ta awilyaa-iya waalmusnada ficilka loo tiiriyey ilal waawowna kadaalika sidoo kale yakuunu wuxuu noqonaa mabduu'an mid lagu bilowday bitaa'i ta awilyaa-iya waalmusnada ficilka loo tiiriyey ilal yaa-iyada laa yakuunu ma noqdo mabduu'an ku lagu bilowday ilaa bitaa'i maahane wa miaalu miaalkeedii yaquumaani labadii nina istaagayaan wa taquumaani labadiinnaana istaagaydaan wa yaquumuuna raggii badnaayaa istaagaa wa taquumuuna raggiinan badana istaagaa wa taquumiina xaliima madaxweyneeday adaa istaagaaya xaliima madaxweyney adaa istaagaya saasoo ah miaalki wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi alamilatu amilada maxaa lagu magacaabaa alafcaal alkhamsata afcaashii shantaedaa lagu magacaaba ah afcaashii shantaa hebaa la yidhaha ficil kasta shantaas inaad ka keentaa lagaa raba yaquumu hadda shantan laga keeno ee yadribu iyo yaclamu iyo yafcalu kulli inaad ka keentaa la raba wallahu subxaana wa tacala alam sal allahu calaa nabiyina